bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu ma yaquuluhu ida ra'aa min nafsihi aw waladihi aw maalihi aw gayri dalika shayئa faacjabah <clears throat> wakaafa an yusiibahu bicaynihi wa an yatadarara bidalika baabu maa yaquuluhu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu uu dhahayay qofka idaa ra'aa haddii uu arko min nafsihi nafsadiisa ou waladihi ama caruurtiisa ou maalihi ama maalkiisa uu ka arko ou gayri daalika ama kuwaa keyrkood shay-an wax haddii uu ka arko fa acjabahu ou jeclaysto oo arrinkaa uu cajabgeliyo wa khaafa ou ka cabsado an yusiibahu inuu asiibo bicaynihi ishiisa uu ku asiibo wa an yatadarara bidalika iyo inuu ku dhibtoodo arintaas yani baabkani wuxuu u baabaya qofka haddii nafsadiisa ilmihiisa maalkiisa uu ka arko wax cajab geliyo oo uu jeclaado islamarkaana il oo uga cabsado ishiisa inuu ku dhibtoodan uu ka baqo markaa wix uu dhehi lahaa yani adkaarta iyo alla yani ilaahay sida uu u hoosgeli lahaa iyo waxa uu dhihi lahaa ay u baabkan rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wmuslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi alcaynu xaqun ishu waa xaq alcaynu isha xaqun wax jira waay wax dhab a yani il inay wax dhibto wax xaq a waay saasuu nabigu yiri sal slam ayb warawaynaa fi saxiixayhima can ummi salamata radia allaahu canha ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga ra'aa fii beytiha gurigeeda wuxuu ku arkay jaariyatan gabar fii wajhihaa wejigeeda safcatun ay tahay xoogaa yacnii doorsoon yar oo ku jiro wejigeedu marka xoogaa jaallo camal ou noqday faqaala waxa uu yidhi istarquu lahaa u tufa gabadhaani u tufi dalba fa ina bihaa waxaa ku sugan annadrata il ayaa ku sugane il baa asiibtay gabar waxau arkay marka wejigeeda xoogaa uu qayirmay uu doorsoomay oo midab jaallo a ah u yeeshay markaasuu nebigu sal l slam wuxuu yidhi tufid u dalba gabadhaan ha lagu tufo faina biha waxaa ku sugan annadrata il ayaa ku sugan waa la fiidiyey gabadhan ayb qofku markaa ishii xadiidka horena wuxuu leeyahy ishu wax jira oo waa xaq ayb il bani aadam inay wax saameynaysa isha wax saameynaysana badanaa waxay u badan tahay caynta nafta xaasidada ah ku dhex jirto nufuusta yacni haddii xasad iyo balaayo iyo ay gasho shar bay wadataa shartaas marka waxay u dusaysaa ay ka dhexbaxaysaa qofkii ay fiirisa ishaa xuntaa qultu asafcatu bifatxi siini siintaoo la kordhigo almuhmalati la dhibictiri wa iskaanilfaaifaada oo la reebo ayb hiya tagayurun doorsoon waay wa sufratun sufro boorboor wejigii oo kalarkii ka bedelmo wa ama anadratu fa hiya alcaynu waay yuqaalu waxaa layidhaha sabiyun cunug manduurun la fiiriyey oo il ku jirta ay asaabathu ay asiibta alcaynu ishiihu warawaynaa fi saxiixi muslimi can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala الله عليه wali wasalama qaal alcaynu xaqun ishu waa xaq xaq waay marka ma laga wado yani qofka in la ilaystaa bannaan ma ah macnaheedu wax jira waay waa il waa jirtaa waay macnaha qofka inta la ilaysto la fiiriyo inuu wax noqdo walow kaana shayun shay hadduu ahaan lahaa saabiqa alqadari qadarka mid ka hormaraayo sabaqathu lcaynu ishi baa ka hormari lahayd wax qadarka alle ka hormaraa haddayba jiri lahayn ishaa ka hormari lahayd ayb wa ida dhaqid haddii la idinka dalbo fasiluu u dhaqdhaqda qofka yani waxay tahay qofka haddii la ilaysto qofka wax ilaystay waxaa fiican in uu qofkii uu ilaystay intuu weysaqaad iyo u sameeyo ama uu qubaysto biyihii uu ku weysaystay ama ku qubaystay qofka in korka looga shushubo marka wuxuu leeyahy waidastuqsiltum haddii dhaqid la idinka dalbo warebelow ninkan inaad ilaysta laga yaabayo weyse iyo wax uu weyse qaado ama uu qubayso biyahaada si loogu shushubo ayb fansiluu dhaqa markaas ayb imaamu nawowi wuxuu yiri qaala alimaamu abu cabdillaahi almaasariy akhada alculamaau bidaahiri alxadiiday qaateen wa qaaluu waxay dhaheen alcaynu xaqun uma qaala bacda iiraadihi aqwaal almubtadicati waaltabaa'iciyiina waddaliilu calaa fasaadi qowlihim ana kula macnan laysa mukhaalifan fii nafsihi walaa yu-addii ilaa qalbi xaqiiqatin walaa ifsaadi daliilin fainahu min mujawizaati alcuquul marka ishu inay xaq tahay saasay culamada muslimiintu ay qabaan qultu qaala alculamaau culimadu waxay dhaheen alistiqsaalu an yuqaala in layidhaha lilcaa'ini midka wax ilaystay wa huwa asaa'ibu waa midka qofka ku asiibay bicaynihi ishiisa annaadiru bihaa ku eegay bilistixsaani wanaagsi iyo jeclaysi ku eegay ayaa waxaa la dhahayaa iqsilnii dhaq daakhilata isaarika maradaada hoosteeda dhaq u dhaq feera dari daakhilata alisaar meeshaas waa jirka la xiriirta hoose iqsil dhaq daakhilata isaarika macawistaada ama hoosguntigaaga gudihiisa mimaa yelil jilda maqaarka inta la xiriirto bimaa in biyo ku dhaq humma markaa dabadeed yusabu cala almaciini kii la ilaystay baa lagu shubaa wa huwa almanduuru ilayhi midka la fiiriyeyna waay kaas ayib ma fahamtayn ma garata meeshaa marka waxuu ka wado ayb whabata can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana yu'maru waxaa la amraayay alcaa'inu midka wax ilaystay an yatawadaa inuu weysysto an yatawadaa inuu weysaysto uma yaqtasilu minhu inuu u qubaysto almaciinu uma yaqtasilu minhu biyaha uu ku weysaystay baa waxaa ku qubaysanaya almaciinu kii la ilaystay midka wax ilaysta oo weyse qaadana biyihii uu ku weysaystay ayaa midkii la ilaystay ku qubaysanaya markaas rawaahu abuu daawuuda biisnaadin saxiixin ayuu ku wariyey dadka hadda jooga laakiin wuxuu ku leeyahayba yaa ku sheegay inaan ku ilaystay iyo dad maaha nusxi iyo u badan dadku hadda ma aha caynin uu kuleeyahay aniga qumay maan ahay markaasaas leedahay qumay maan ahay uu kuleeyahay marka qofka haddii isaga walaalkii inuu dhiba maaha qofka qofka kale muslimka inuu dhiba maaha haddii il iyo wax ka raacday ee layiri warniha ii qubayso il baan malayna inay iga kaa raacda inuu u qubaysto oho yiraa waraweynaa fii kitaabi tirmidiyi waxaanu ku werinay tirmidi kitaabkiisa fii kutubi tirmidiyi wanasaa-iyi wabni maaja can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal kaana rasuululahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yatacawadu inuu magangelayay alle min aljaani jinniguu ka magangelaya ilaahay wa cayni alinsaani insaanka ishiisuu ka magangelaya xataa nasalad ilaa kasoo degtay almucawidatani almucawidatani mucawidatanka qul acuudu birabbi lfalaqi qul acuudu birabbi nnaas falamaa nasalad markay soo degtay akhada bihimaa labadaas u qaatay nabiga sal slam wa taraka maa siwaahumaa wixii labadaa kasoo harayna waa iskaga tegey qaala tirmidiyu xadiidun xasan xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa isha waxyaabaha alla looga magangala waxaa ka mida qiraa'atu almucawidateyn walidalika rasuulka markuu habeenkii seexanaya qul huwa allaha qul acuudu bilfalaq qul acuudu birabinaas ayuu akrinayo ismarmarin jiray ayb mucawidateynka marka in lagu magangalo galo ayb ibnulqayim kutubtiisa waxaan filaa badaa'iculfawaa'idka tafsiirulmucawidateynka wuxuu uga sheekeeyaa ishaas qofka ay asiibtay waxa uu samayn lahaa isha xaasidadda ah qofka ay ku dhacday waxa uu samayn lahaa dhowr waxyaabood fara badan buu sheegay meesha ugaga hadlay warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi xadiida bni cabaas ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa yucawidu lxasana walxuseyna xasan iyo xusein ayuu magangelin jiray ilaahay muxuu ka magangelay wuxuu dhihi jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi uciidukumaa waan idin magangelinayaa labadiinan bikalimaatillaahi ilaahay kalimaadkiisa attaamati ee dhammayska tirnayd min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantiisaan idinka magangelinayaa wahaamatin iyo waxa halaqa dhulka ku socdo iyo min kulli caynin il kasta oo laamatin xaasidad anam ah, wayaquulu ina abaakumaa aabihiin ibraahim waay nabiyullaahi ibraahim kaana yucawidu bihimaa wuxuu magan gelin jiray kelimaadkan ismaaciila wa isxaaq labadiisii wiil ismaaciil isxaaq ayb xadiidkan marka wuxuu tusayaa marka waxyaabaha isha qofka hadduu maalkiisa iyo ehelkiisa iyo ilmihiisa iyo ka arko wanaag inuu yidhaa uciidukum bikalimaati illahi taamati min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli caynin laama sidaa inuu yiraahdo waxyaabahan baa marka alle looga magan galaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya kelimaadka alle inaysan makhluuq ahayn oo ay sifa min sifaatillaahi tahay maxaa yeele hadday wax la abuuray sideenoo kale ay tahay de makhluuq in la magan gala ma banaano ilaahay unbaa la magan galaa mar haddii alle keliya la magan galo kelimaadka allena sifay ilaahay u yihiin qaala warawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can saciid bni xakiimin radia allaahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa khaafa haddii uu cabsado an yusiiba shay-an shay inuu asiibo bicaynihi ishiisa uu ku asiibo qaala wuxuu dhahayay allaahuma baarik fiihi walaa tadurahu yani haddii uu ka cabsado an yusiiba shayan shay inuu asiibo bicaynihi uu ku asiibo qaala wuxuu dhahay allaahuma baarik fiihi ilaahu u barakee walaa tadurahu ilaahu ha dhibin sidaa buu dhahayay ayb meeshaas marka ibnu callaan futuuxaadka waxa uu ku yiri muqtadaa caadati اlmusanifi fi اtanbiihi calaa man kana min asaxaabati laa yacrifuhu ila ahlu lcilmi bilfanni min ilxaaqihi biqowlihi asaxaabiy ayb laa yacrifuhu ila ahlu lcilmi bilfanni min ilxaaqihi biqowlihi asaxaabiy an yaquula hunaak kadalika walam yadkur tarjamatahu ibnu lathiir fi usdi lgaaba وظاهر أنه ليس بصحابي ثم رأيت الحافظ بن حجر قال في تقريب التهذيب سعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري أخو بهز صدوق من السادسة ay miman caasara ataabiciin walam yahbut lahu liqaau axadi min asaxaabati rawaa canhu abu daawuud wanasaa-iyu ayb wanaxwu fi lkaashif imaam dahabi kitaabkiisa kaashifka ayb waxayna idin fil xadiidu mucdalun saa darteed marka xadiidku waa daciif waa mucdal mucdal marka maxaa la yiraahdaa wixii ay ka dhacaan laba isku xigto laba isku xigta hadda ka dhacda maxaa yeele ninkan uu leeyahay saciid bnu xakiim imaamu nawowi caadadiisa kitaabkan waxay ahayd saxaabi qof haddii uu sheego aan la ogeyn inuu saxaabi yahay ilaa dadka ahlu macrifada un ay garanayaan maahan haddaanay cid kala jirin oo qofkaa saxaabinimo u garanayso caadadiisa waxay ahayd inuu yidhaha fulaan ibnu fulaan asaxaabiy meeshaan ma dhihin markii la fiiriy eh, ibnulahiirna usduulqaabaha kuma sheegin markii la fiiriye taqriibku eh, ibnu xajarna wuxuuba qariray ninkan inuu dabaqa saadisa uu yahay dabaqa saadisana waa dadkii yani aan saxaabadaba la kulmin taabici hataa ma ah binaan calaa dalika marka meeshan waxaa ku jirto eh, ninkan dabaqa saadisa maadaama uu yahay xadiidkiina kaana nabiyu uu leeyahy wax nebiga uu ka sheekaynaya isaga ma soo gaari karo waa mucdal marka sanadka ugu yaraan labo iyo ka badanaa ka maqan saasuu daciif ku yahay nebigana hadde waxaa weyaan ishiisa cidna kuma asiibayo rasuulka maxaa yeeley nebigu cidka naxariis badnayd oo makhluuqa ma jirin khalqiga uga naxariis badan xasad iyo waxaa kuma sifaysnayn isha daa'iman waxallaysana waa wax uun ay ku jiraan adiga marka haddii uu ka cabsado inuu ishiisa wax ku asiibo rasuulka saanu dhihi jira buu leeya marka de nabiga caleyhi salaatu wasalaam isaga inuu ishiisa wax ku asiibo ma yacni eh, xumaan ugu asiibo suurtagal ma warawaynaa fiihi can anasi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal nebigu waxa uu yii man ra'aa shay-an shay qofkii arko fa acjabahu cajab geliyo ninkii shay arko ayb faacjabahu acjabahu ou cajab geliyo waxaa jeclaysto faqaala yiraahdo maa shaa allaahu laa quwata ilaa billaah sidaas dhaho lam yadurahu ma dhibaayo marka markaad shay aragto ku cajabiyo haddaad tiraa maa shaa allahu laa quwata ilaa billaah dhib ma u keenaysta adiga marka waxaas aayaddii suurat lkahfi baana laga qaatay Mời. walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah laa quwata ilaa billaah meeshaasaa marka laga qaado ayb ayb almunaawi fi fayd alqadiir waxa uu leeyahay xadiidkan rawaahu bnu sunniy can anas wrawaahu canhu ayضa albazaar wاdaylamiyu qaala alhaythamiyu fi majmuc الzawaa'id wafiihi abu bakrin اlhudaliy abu bakrin اlhudaliyu daciifu jida laakiin aayadda qur-aanka walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allahu laa quwata ila biاllah sidaasaa marka qur-aankiiba ayaa tilmaamay wuxuuna u tilmaamay eh, maqaam oo markaasi eh, qofka inuu sidaa yiraahdo lagu tirtirsiinayo qiso ahaan u keenay marka in la qaadanayo marka waraweynaa fiihi fi kitaabi bni suniyi can sahl bni xunayf radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly salam idaa ra'aa axadukum midkiin haddii uu arka maa yucjibuhu wax cajab geliya fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda uu ka arko ow maalihi ama maalkiisa falyubarik calayhi ha barakeeya korkiisa allaahuma baarik lii allaahuma baarik lahu saha dhaho fa ina alcayna isha xaqun weeyaan meeshaan marka waxaa ka fahmaya qofka asaa is-ilaysan kara xataa isaga laftirkiisa is-ilaysan kara hadduu wax isku arko wanaag iyo khayr fara badan ama ilmihiisa uu ku arko ama gurigiisa uu ku arko ama maalkiisa uu ku arko waxaa laga yaabaa inuu is-ilaysto waa inuu yiraahdo maasha allahu laa quwata ilaa billah allaahuma baarik lii fiihi sidaa inuu dhaho oo ishiisa uu iska leexiyay isaga xataa ayb warawaynaa fiihi ay fii kitaabi bni suniyi can caamir bni rabiicata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly salam idaa ra'aa axadukum midkiin haddii uu arka min nafsihi nafsadiisa xaggeeda wa maalihi iyo maalkiisa wa acjabahu ou cajabgeliyo maa yucjibuhu waxa cajabgeliyo falyadcu ha duceeyo bilbarakati barakaha ku duceeyo barakaha ku duceeyo xadiidka sahl ibnu xunayf iyo kan caamir ibni rabiica nasaa bay ku jiraan fi lkubraa imaam axmedna waa wariyey marka nasaai iyo keyrkii in loo tiiriyaa owla ahayd in loo tiiriya ibnu sunni yani wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa wariyay nasaai iyo imaam axmed labadooduna ibnu sunni ayagaa ka waaweyn marka waxaa fiicneed in nasaa'i iyo imaam axmed loo tiiriye inta ibnu sunni loo tiirin lahaa ibnu callaan laakiin wuxuu leeyahy waxaa laga yaabaa ibnu sunniga wax annaga naga qarsoonaaday wejkiisa darteed inuu u doorto imaam nawowi inuu ibnu sunni u tiiriyo calaa kullin marka waa iska hadda waa xadiidka sixadiisa iyo dhib ku ama aha wadakara alimaamu abuu ilqaadi alqaadi xusaynun qadi xuseyn a'immada shaaficiyadu ka mid ah wuxuu sheegay min asxaabina raximah llahu kamida mida ah fii kitaabihi altacliiqu fi lmadhab qaala waxa uu yidhi nadara bacdu alanbiyaai salawaatu ullahi wasalaamuh calayhim ajmaciina ilaa qowmihi yowman qaar ka mida ambiyada ah alle ayaa maalin qoomkiisii ayuu fiiriyey fastakharahum waa la bateen badnaantoodu ka yaabay waa badsaday wa acjabuuhu way cajab geliyeen famaata minhum waxaa ka dhintay fii saacatin hal saac gudaheed sabcuuna alfan toddobaatan kun fa awxa allaahu subxaanahu watacaala ilayhi alla waa u waxyooday inaka cintahum inaka adiga ayaa cintahum ilaystay qoomkaagii inaka cintahum buu yiri walow annaka id cintahum markaad ilaysatay xasantahum haddii aad yacni aad xirsixir u samayn lahaydoo yacni aad dhowri lahayd ayb xirka khuraafada iyo waxaasxirsixir waxaa la yirahdaa qofku wax allaala wixii uu ilaahay subxaanahu watacaala uu uga dalbado inuu alla ku hoos galo oo uga magan galo shartoo dhan lam yahlikuu ma aynan halaagsamayn daasaa yeeli lahayd qaala wabiayi shayin uxasinuhum maxaan ugu xirsi xiraa oon ku dhowraa fa awxallaahu ilayhi waa u waxyooday taquulu waxaad leedahay xasantukum bilxayi alqayuum waxaan idinku dhowray allihii noolaa ee makhluuqa danahooda dhan u taagnaa isagana isu taagnaa oon cidna u baahnayn alladii laa yamuutu abadan kaasoo weligii aan dhibanaynin wadafactu cankum usuu'a xumidii ayaan idinka riixay xaggiinna bilaa xawla walaa quwata ila billaahi alcaliyi alcadiim sidaas waa qiso un marka allahu aclam sixadeeda ayb qaala almucalliqu can ilqaadi xusein waxa kii marka ka tacliiqinaya qaadi xusein waxa uu yidhi wa kaana caadatu alqaadi raximahullah qaadi xuseenka qisadan keenay faqiiha ah caadadiisu waxay ahayd idaa nadara ilaa asxaabihi asxaabtiisa iyo xertiisa markuu fiiriyo fa acjabahu uu cajab geliya samtuhum wa xusnu xaalihim xaalkooda wanaageeda xasanahum bihada hada almadkuur waxaan la sheegay hadda ayuu ilaahay ayuu ku magangelin jiray uu ku dhowri jiray wallahu aclam baabu maa yaquulu idaa ra'a maa yuxibu ou maa yakrahu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yaquulu ou dhahayo idaa ra'aa haddii uu arko maa yuxibu wax uu jecel yahay ow yakrahu ama uu nacayo qaala rawaynaa fi kitaabay ibni maajah wabni sunniy biisnaadin jayidin can caaishata radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa ra'aa haddii uu arko maa yuxibu wax uu jecel yahay qaala wuxuu dhahay alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat ilaahay baa ammaan leh allihii ammaantiisa ay ku dhammaystirmaayeen waxyaabaha wanwanaagsan waidaa ra'aa maa yakrahu wax uu nacaya haddii uu arkana qaala wuxuu dhahay alxamdu lilaahi calaa kulli xaal qaala alxaakimu abuu cabdilaahi huwa xadiisun saxiixu isnaad wax aad jeclaysanaysa markaa aragto inaad tiraa alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat waxaad nacaysa markaa aragtana inaad tiraa alxamdu lilaahi calaa kulli xaal baabu maa yaquulu idaa nadara ila asamaa samada markuu eego waxa uu dhahayo yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaha rabbanaa maa khalaqta hada baatila subxaanaka faqinaa cadaab annaar ilaa aakhiri alaayaat lixadiidi bni cabaas radia allaahu canhuma almukharaji ee lagu soo bixiyey fii saxiixayhima bukhaari muslim saxiixooda ana rasuula allahi sal l cl salam qaala dalika sidaa buu yidhi waqad sabaqa bayaanuhu wallahu aclam baabu maa yaquulu idaa tadayara bishayin baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu ou dhahayo idaa tadayara hadduu baasaysto bishayin wax shay baad iska ayaad baasaysata waa sharaysatay kolka aad wax sharaysato waxa qofka uu dhahayo qaala rawaynaa fi saxiixi muslimi can mucaawiyata bni alxakam assulamiy alsaxaabiyi radia allaahu canhu qaal qultu waxaan iri yaa rasuul allah minaa rijaalun rag ayaa naga mida yatadayaruuna baasaysto qaala waxa uu yidhi daalika kaagaasi shay-un wax weeyaan yajiduunahu ay ka helayaan fii suduurihim laabahooda falaa yasuddahum yaanu celinin tadayurka baasaysigu khatar waay qof walbaana waa iska soo galaa qalbigiisa oo waxaan daad aragtay waxaasaa dhacay waxaan amay kugu dhaca waxbuu iska sharaystaa qofka laakiin haddii markaad wax sharaysato ay kaa celiso wixii aad samayn lahayd markaas waa marka marka ay shirki tahay khatarna ay tahay marka haddii waxaad sharaysataba maalan aad aragtay adiga yaanu kaa celinin marka meeshaad u socotay hore u soco maxaa yeele ilaahay unbaa wax awoodo qaala warawaynaa fi kitaabi bni suniyi wagayrihi can cuqbata bni caamirin aljuhaniyi radia allaahu canhu qaal su-ila nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxaa la weydiiyey can idiyarati baasaysiga faqaala waxa uu yidhi asdaquhaa alfa'lu kan ugu run sheega badan waa alfa'lu samasaadsiga faliga waxaa laga wadaa samasaadsi shayga inaad wanaag inta ka fiiriso wanaag aa ka saadsato walaa taruddu musliman walaa taruddu ma celinayso diyarada musliman muslim ma celiso qofka muslimka ah matala maanta inuu safruu rabaa waxbaa qalbigiisa isaga soo dhacdhacay mid hadda ka hor bishaan hebelaa safray waa ku dhintay kaasaa safray waa ku dhintay bishaan oo kale waxbaa niyadiisa soo galay waa inaynan celinin waxaas marka safarkiisa iyo danihiisa inuu iska wato waxaa marka qalbigiisa soo galay markaas inan waxba u dhibin baa laga yaabaa waidaa ra'aytum haddii aad aragtaan min adiyarati baasaysiga xaggiisa shay-an wax takrahuunahu aad nacaysaan faquuluu dhaha allaahuma laa yaatii bilxasanaati ilaa anta ilaahu xasanaadka lama yimaado ilaa adiga unbaa la timaado walaa yadhabu bisayi'aati sayi'aadka lama tago tacadiye waa badaas haba laasimi ahayd bacdan markii la geliy waa ku gudbaysaa walaa yadhabu bisayi'aati xumidana lama tago ma tagsiiyo ilaa anta adig unbaa tagsiiso walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi sidaa dhaha xadiidka cuqbat bnu caamir buu yiri lacalla inay tasxiif tahay curwat bnu caamirna inay tahay marka sawaabkeedu ayb yarwiihi canhu xabiib bnu abi haabit xabiib lam yarwi can cuqbata ayb sidaanu taana marka uu dhahayaa baabu maa yaquulu cinda dukhuuli lxamaami xamaamka gelidiisa agteeda waxa uu dhahayo xamaam waxaa layidhaha meesha biyaha kulul ay ku jiraan oo dadku ku qubaystaan qubayska u aadeen aybayb dhulalkaas shaam iyo yurubtaas iyay ka jiraan meelo eh, biyaheedu aad ay u kulul yihiin aada loo kululeeyo oo dadku marka intay tagaan galaan marka biyaha ku dabaashaan kulaylkaas marka jirkooda <coughs> u baahdo xamaamka qofka gelay waxa u dhahay naaguhuna inay galaan waa ka mamnuuc oo axaadiis lagu reebay iyo waxbaa jiraan maxaa yeeley xamaamku waxay keensanaysaa dharka in layska siibo naagna gurigeeda meelaan ahayn inay dharka ku siibata ma aha qiila waxaa layidhi yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yusamiya allaha tacaala alle inuu magacaabo bismillaahi inuu yidhaahdo an yasalahu ljannata janna inuu weydiisto wayastaciidahu min annaari naar uu ka magangalo qaala rawaynaa في kitaabi bni suniyi biisnaadin daciifin can abi hureyrata رضي الله canhu qaala qaala rasuulu llahi sala الله calayhi waaalihi wasalam nicma albeyt alxamaamu beyt ayaa wanaagsanaaday oo nicmo lahaaday alxamaamu almaqsuusu bilmadx alxamaamu yadkhuluhu lmuslimu muslimkaa gelay idaa dakhalahu marka uu gelayo sa'ala allaha caza wajalla aljannata ayuu weydiisanayaa wastacaadahu min annaar naar ayuu ka magangelayaa alle ayb yaxya bnu cubaydilaahi ayaa ku jiro can abiihi wa kilaahumaa daciifun sida miisaanulctidaalka ku taalo baabu maa yaquuluhu ida ishtaraa gulaaman aw jaariyatan aw daabatan wamaa yaquuluhu idaa qadaa daynan ayb xadiid marka waxaa ku ayaa ansaxay xamaamka ku saabsan oo kan khilaafsan oo wuxuu ahaa ittaquu beytan yuqaalu lahu lxamaam qaaluu inahu yunqii wayanfac waxbuu nadiifiyaa waxbuu anfaca qaala wuxuu yidhi faman dakhalahu falyastatir ninkii galo ha is asturo oo dadku ayagoo wada qaawanaya isdhex qaadin xaakim baa saxiixeyna dahabi waa ku waafaqay ayb marka wuxuu radin ku yahay buu leeyahay eh, sheekh cabdulqaadir arnaa-uud oo kitaabka wax ka taxqiijiyey adkaarka waxa uu leeyahay wafiihi raddun calaa man qaala laa yasixu fi lxamaami xadiidu baabu maa yaquuluhu waxa uu dhahaya iyuu baab yahay ida ishtaraa ghulaaman haddii addoon uu gato ow jaariyatan ama addoon ow daabatan ama neef xolaa uu soo gato wamaa yaquuluhu iyo waxa uu dhahaya idaa qadaa deynan deyn hadduu iska bixiyo yustaxabu waxaa la sunneeyaa fi laweli ayb ugu horeynba an yaquda inuu qabto binaasiyatihi adoonka ama adoonta foodeeda daabadi iyo foda ka qabto wayaquulu uu yidhi allaahuma inii asaluka khayrahu ilaahu khayrkiisaan ku weydiisanayaa wa khayra maa jubila calayhi iyo khayrkii korkiisa lagu abuuray wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihi shartiisa iyo wa shari maa kii shartiisa jubila calayhi lagu uumay korkiisa waqad sabaqa fii kitaabi adkaari nikaax ayuu kusoo hormaray alxadiidu alwaaridu fii naxwi dalika fii sunani abi daawuuda iyo wayrihi wayaquulu wuxuu dhahayaa fii qadaa'i ideyni deynta gudideeda agteedana baaraka allaahu laka fii ahlika wamaalika allah kuu barakeeya ehelkaaga iyo maalkaaga wajazaaka khayran jazaaka allaahu khayran waa dhahayaa deyntii markuu iska gudo baabu maa yaquuluhu man laa yahbutu cala alkhayli wayudcaa lahu bihi baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baabyahay yaquulu uu dhahayo man laa yahbutu qofkan ku sugnaan karin cala alkhayli faraska korkiisa wa yudcaa lahu waxaa loogu duceynayaa bihi oo wayudcaa lahu waa loo duceynayaa bihi fardafuulka rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can jariir bn cabdilaahi albajaliyi radia allaahu canhu qaal shakowtu ila nabiyi sal l slam nebiga ayaan uga cawday anii aniga laa ahbutu cala alkhayli fardaha inaanan ku sugnaan karin faraska korkiisa inaanan ku sugnaan karin fadaraba biyadihi gacantiisa ayuu dhuftay fii sadrii laabteyduu ku dhuftay wa qaala waxau yidhi allaahuma thabbithu ilaahu sug wajcalhu ilaahu waxaa ka dhigtaa haadiyan mahdiyan mid hanuunsan ayb sidaana marka ducadan marka xadiidka tarjamada iyo xadiidku iska waadix waa iswaafaqsan yihiin baabu nahyi alcaalimi wagayrihi an yuxaditha annaasa bima laa yafhamuunahu baabu bayaani nahyi alcaalimi caalimka reebista laga reebay cadaynteediibuu u baab iyo wagayrihi caalim geyrkiis an yuxaditha inuu u sheego annaasa dadka uu ugu sheekeeyo bimaa laa yafhamuunahu wax aynan fahmayninba ow amase yukhaafu calayhim loo baqaayo iyaga korkooda maxaa loogaga baqayaan min taxriifi macnaahu waxaas oo u sheega macnihiisa inay bedelaan si kaleba isaga fahmaan wa xamlihi iyo xambaaridiisa calaa khilaafi lmuraadi minhu lagu xambaaro sida loo jeeda si aan ahayn qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min rasuulin ila bilisaani qowmihi liyubayina lahum wamaa arsalnaa ma aanan dirin min rasuulin rasuul ilaa bilisaani qowmihi qowmkiisa luqadooda unbaan ku dirnay liyubayina lahum soo ugu caddeeyo maxalushaahidka intee waayna rasuul walbaa luqada qowmkiisa lagu soo diraya si uu ugu caddeeyo haddii marka luqada qoomkiisa aan lagu dirin dadkii ma fahmayaan marka haddaanay fahminna baa imaanaya warawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimi ana rasuul allahi sal allahu alayh wali wasalam qaala limucaadin mucaad wuxuu ku yiri radia allahu canhu xiina dawala salaata salaada markuu dheereeyey biljamaacati jamaacadii ku dheereeyey salaada jamaacadii ahayd markuu ku dheereeyey dadka afattaanuun anta yaa mucaad mucaadow dadka mid fidnaynaya miyaa tahay adiga oo diinkooda ka fidnaynayo qofka haddii salaada lagu dheereeyo waxaa laga yaaba inuu jamaacada soo aadi waayo inuu iska dhaafo waxaasoo dhan waa marka qofka inaan dadka lagu fidnaynin marka haddii salaad dheerayntii sidan la yiri wax aynan fahmaynin haddii inta qoorta loo geliyo dabadeedna ay markaas ku gaaloobaan ka waran marka waa kasii daranta warawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi can caliyin radia allaahu canhu qaal xadisu nnaasa dadka u sheega oo u xadiisa bimaa yacrifuuna waxay garanayaan u sheega atuxibuuna ma waxaad jeceshihiin an yukadaba allaahu warasuuluhu alay rasuul in la beeniyo sal l salam sida lagu beeninayo see waaan waxay tahay ninkan wax uunan fahmaynin baad u sheegtay markaasuu leey war waxaan igala tag wax jira ma aha wixiina de nebigaa yiri ilaahay baa yiri qofki inuu beeniyo halis u yahay ama si qaldan intuu u fahmo wax kale markaa uu rumeeyaba marka dadka waxaa la rabaa in la miisaamo caqligooda diinta marka ay tahayna waxyaabaha dadka ay aada ugu baahi badan yihiin looga bilaabo oo ah shahaadateynka macaanideeda in loo sheego towxiidkan qofkan uu islaamka ku noqday macnihiis waa in la baro dadka waa waxay garan karaan fahmi karaan allihii dhulka cirka adiga ku abuuray xaquu kuu abuuray wuxuu kuu abuuray lixikma xikmada uu kuu abuuray waxay tahay inaa isaga caabuddo cibaado maxaa la yidhaahdaa tadallul iyo khushuuc iyo waxyaabahaas inaa ilaahay ugu dhowaatid ayb waa garteen qofki waa macnaa laa ilaha illa allah laa macbuuda bixaqin ila allah aayaadka kowniga iyo kuwa qur'aaniga iyo kulligood iyo caqliga saliimka fidrada kulli waxay qofka ku hanuuninayaan allah in la caabudo keliya makhluuqan cibaadadooda waxba ma tarayso sababto iyaga kuma abuurin abaalkuguma laha sida ilaahay abaalkugu leeyahy oo kale sidaasaa ku filan haye rasuulka risaaladiisa aad in xooga loo saara risaalada oo nubuwada risaalada nabiga waxaa lala soo diray yani inuu alla adiga kugu naxariistay nebiga hadduu malaa'ig kuu soo diri lahaa iyo jinni ma aadan fahmi lahayn ayb nebiga maxaa laga rabaa in laga ogaado wixii laga ogaan lahaa dadka u sheeg intaa markay fahmaan oo qofka uu garto inuu alla caabudo keliya dariiqadii nebi maxamedna uu ku caabudo qofka markuu garto salaadii in markaa la fahmsiiye la bara axkaamteeda si uu tukan lahaa wamaa ila daalika dadka gobol waxaa arkaysaa zamankan waxaa ka qaalib noqday ikhlaaskii baa iska yaraaday qof walbaa xisbigiisa iyo afkaartiisa wuxuu ka hormarinaa baahida guud ee diiniga abuu ka hormarinaa qofka uu diintiisa u qabo qof baa arkaysaa baadiyu tegayaa meel dadkooduba iska jaahiliin ay yihiin wuxuu geynayaa arin ay culummo ama yani sacuudiga ama yeman ama yani masar ama meelaha culummo joogta waxay isku hayaan ayuu dadkaas baadiyaha jooga u geynaa tawxiidkii male sunnadii male in la fahamsiiye la rabay salaadii male dadka qaarkood waxaa arkaysaa xajka marka la joogo nin miskiina ah oo sideed halaad ama sagaal halaadoo xoolo wax uu ka lahaa soo gatay ee xajkii soo aaday axkaamta xajka loogama sheekeynayo maanta dhan waxaa looga sheekeynaya marka bisinka in hoos loo dhigo waayo iyo oo kor looma qaadi karo iyo in kor loo qaado waa ninkii hoos u dhiga bis waayo waa baadiyeysaninkaan maxaa bisin hadduu hoos udhigo hadduu kor u dhigo salaadiisa ansaxdaybe maxaa adiga yacni aad eh, xajkiisii oo intaa usoo maray ee mar labaad inuu eh, imaanayo uusan rajo badan ka qabin inuu ka halaabo ama aada fahamsiin weyso maxaa sababa marka dadka waxaa la rabaa waxay garan karaan iyo cibaadada markaas ay taagan yihiin in loo sheego axaadiista iyo asxaabta iyo dhaqanka hadiiga jirana kaas waay dadka reerbaadiyaha arkaanul islaamka horta in si fiican loo fahamsiiyo iyo dadka magaalada jooga laakiin nin walba wuxuu jecel yahay kooxdiisu waxa ay la gaar tahay inuu dadka u sheego kooxaha kalena inuu dadka uga digo bis waana kasoo dhaqaaqay marka wax la baray ninkii male dad unbaa lagu diray keliya qof markaasaad arkaysaa dadka muslimiintaoo gafuurka isku tuurayo oo salaan aan issalaameynin ama aan salaan iska qaadaynin waxaasoo dhan waa taxasub intaana waxaa ka daran qolo ayagu sheegto taxasubka inay ka fog yihiin oo intaa iyagu ku dadaalaan inay dadka u sheegaan iyaga waxa ay calaamadooda maarkadooda inay dadka tusaan bis jeclaa jiro oo aan dadku maxay u baahan yihiin iyo aan kala jeclayn ayb cunug yar ayaa marka meesha wax laga bari lahaa oo qur-aanka la xifdisiin lahaa wax la fahamsiin lahaa lama fahamsiinaya halkaasuu taagan yahay marka waxa un loo sheegay dadka cay bis yaa loo tilmaamay marka waxyaabahaasoo kale waa min talbiisaat ibliis ilmaha yareerka qur-aanka in la xifdisiiyo kutubta xadiidka la baro fiqiga la baro luqada carabiga la baro adaabta la baro sidaasa caqliga iyo sharciga labadaba ay keenayen waagii marka ay wax kala gartaan oo habkaas wax u fahmaan iyagu markaas yacni iyagaa fahmaya qofkii xaq wata iyo qofkaan xaq wadanin laakiin haddaad koox un ku badsato ula badan usoo dhiibto weligeed waxaan waa jiri jireen dalkan waa ka jiri jireen waxba lagu dheefi maayo qofkii wuxuu is arkayaa isagoo intaasoo sano joogo waxna aan kororsanin markuu afartan sano gaara kadib ee uu dego ayuu wuxuu fahmayaa dariiq qaldan inuu ku socday ilaanka maangalodadka marka waxay fahmayaan hala baro yaan lagu dadaalin un kooxdan calaamadeeda keliya dadka in la fahamsiiyo ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun dadkii shahaadateynka hala fahamsiiyo macaanidiisa salaadii soonkii say u soomi lahaayeen xoolaha hadday leeyihiin say u sakeyn lahaayeen xajkii axkaamtiisii hadday awood u yeeshaan waxyaabaha in la fahamsiiye ayb wbilahi towfiiq sal allah wslam cla nabiyina mxamed wcla ali saxbi